amru اllahi falaa tastacjiluuh subxaanahu watacaala camaa yushrikuun suurat nahl annaxlu waa waxaynu ku mari doonaa ilaahay subxaanahu watacaala sida ugu sakiray iyo siday wax u tarto bini aadamka iyo ilaahay inuu baray qaabka ay wax u samayn lahayd amba ay u socon lahayd amba ay u noolan lahayd suuraddu waa makiya aayaadka suuraddu waa boqol iyo siddeed iyo labaatan aayadood weeye alle wuxuu kaga waramay suuraddan bilowgeeda siday u dhowdahay in qiyaamuhu dhaco siiqada amba ilaahay subxaanahu watacaala siduu uga hadlay baad arkaysaa inay tahay sidii wax tegay oo ina dhaafay oo kale macnaha arrintaasi waxay tusaysaa xaqiiqa ahaan dhicitaanka saacaddu inaan shaki ku jirin ataa wuu yimi amru llahi ilaahay amarkiisii ayaa yimi ataa wuu yimi amru llah ilaahay amarkiisii ayaa yimi macnaa sii saacaddu waxay dhacday oo kale falaa tastactiluu ha degdegsanina hu amarka alle amba saacadda ha degdegsanina subxaana ilaahay baa ka hufan oo ka fog wax kastay u nisbeeyaan oon u cuntamin wa tacaalaa ilaahay wuu ka kor noqday camaa yushrikuun ay can ishraakihim u sharig yeelidooda ilaahay ugu sharig yeelaan cid khalqigiisa ah ayuu alle ka kor noqday amba camaa can iladii kiibuu alle ka kor ahaaday yushrikuun alla ay ugu sharig yeelayaan subxaanahu wa tacaala yunazilu wuxuu dejiyaa alle almalaa'ikata malaa'igta buu alle soo dejiyaa fi ruux nolol ayuu alla la soo dejiyaa alruux waa alwaxy fi ruux nolol ay maca alwaxy waxyi buu alle la soo dejiyaa anbadh nolol min amrihi ilaahay amarkiisa ka mida subxaana calaa man qof ayuu ilaahay ku soo dejiyaa yashaau uu doono oo min cibaadih ilaahay addoommadiisa ka mid ah an andir markaa waxyigan ayuunbaa bimacna alqowl ahe an andiruu udiga ilaahay sidan uu faraa rusushiisa an andiruu udiga macnaa addoommada uga diga cadaab ay mudan doonaan ogeysiiyana annahu ana alamra washaani laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin amba waclamuu ogaada annahu ana alamra washaaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo oo ay cibaadadiisu xaq tahay inaanu jirinba ilaa ana aniga mooyaane waataquun iga baqa baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala marka waxyaabo kale oo la caabudaa way jiraaneen laakiin dee cibaadadooda ayaan xaq ahayn ilaahay markuu ina faray isaga keligii inaynu caabudno oo aan ilaah kaloo cibaadadiisu xaq tahay aanay jirin ayaa ilaahay wuxuu daba dhigay adillada tawxiidka ama waxyaaba ku saabsan ilaahay cibaadada xaq inuu u leeyahay waxyaabaha ina tusaya waana tawxiidka rubuubiyada weeye khalaqa alla wuxuu ku abuuray alsamaawaat saabka alla wuxuu ku abuuray iyo waalarda arladaba bilxaqa xaqnimo macnaa ciyaar ilaahay uma abuurin bilxaqa ayaa ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala macnaha in isaga lagu caabudo tacaala ilaahay wuu ka kor noqday camaa yushrikuuna waxay alle ugu sharig yeelayaan ee cibaadada alle ay wax ka siiyaan rabbi uu ka kor noqday weeye khalaqa ilaahay wuxuu ka abuuray alinsaana dadka ilaahay wuxuu ka abuuray waa intii aadam ka sokaysay iyo ciise ah, waxaad u jeedaa ciise aan lagama abuurin nudfadan sidoo kale aadamna lagama abuurin laakiin bani aadamka intooda kale sidan ayaa ilaahay u abuuraa khalaqa wuxuu ka abuuray alle alinsaana dadka ilaahay wuxuu ka abuuray min nudfa iyo ayaa ilaahay ka abuuray min nudfa iyo bilicdiyaabaa ilaahay ka abuuray oo ka yimaada aabbaha iyo hooyada labadaa biyayow markay noqdaan amshaaja kuwa isku barxama oo isku khaldama ayaa ilaahay ka soo saaraa ilmaha wa idaa isla markiiba macnaa bini aadam aanu ka abuuray shaygaa liita waa nudfa mahiina daciifa yacni fa idaa haddana isla markiiba huwa dadku khasiim mid dood adag weeye khasiim mid dood adag weeye mubiin oo weliba dood cad mubiin weliba dood cad oy doodiisu caddahay amba mubiin caddeeya doodiisa iyo murankiisaba cidduu la murmayaana waa allihii ka abuuray uu nudfadaa yar bal hadda wuxuu ka soo jeeda ad arkaysaa weliba makhrajulbawl buu ka soo baxay meel laga kaato wax ka yimi ayaa uu ka soo jeedaa bini aadamkani markaasuu haddana uu yahay mid muran badan oo ilaahay abuurtayba dafiraya walancaama khalaqahaa waa ishtiqaal waxaa lagu nasbiyey wa khalaqa wuu abuuray alle alancaama xoolahana ilaahay baa abuuray khalaqa wuu abuuray haa ancaamta macnaa xoolahaas ee ficilkaa ku mashquulay damiirkaa dambe ancaamka u noqonaya wa khalaqa alla wuxuu abuuray alancaama xoolaha khalaqahaa wuu abuuray alancaam waxaa la yidhaahdaa jeela iyo lo-da iyo adhiga ayaa la yidhaahdaa lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa ay fil ancaami xoolaha waxaa idinku sugan dis-un wax la dugsado waa wax la dugsado dis-un wax la dugsado ayaa idinku sugan maa yudfau bihi oo dee bini aadamka wax garanaya amba shartida leh xoolahooda waxay isticmaalayaan dhagortooda hadday idaha yihiin wax suuf laydhaahbay kala baxaan oo dhagortooda ah geela waxa laydhaahdo alawbaar waa baraade oo ah maaragtay xiyaha waxa laydhaahdo alashcaar ayay kala baxayaan markaasay xidhaan way gogladaan way huwadaan difun un waa waxaad digsataan amba guryihii baa laga samaysanaya markaa wax la xidho iyo wax la dhigtaba xoolaa waa lagala soo bixi karaya waa dadka dee awoodda u leh ma meaha dadkeennan aynu iska midhaano waa xoolo xoola wata somaad garan allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waa manaafic manaafic baa idinku sugan wa manaaficu waxtarro kale nafci baa idinku sugan manaaficdani maxay tahay waa maa tantaficuuna bihi waa la maaragta waa wax laga cuno amba laga cabo xoolihii oo isdhaldhalayo weeye laga faa'iido wa minhaa wa min alancaami xoolaha xaggooda ayaa ta'kuluun aada wax ka cuntaan oo hilib baad ka quudataan wa minhaa wa min alancaami ta'kuluun xoolaha xaggooda ayaad ka cuntaan hilib walakum waxaa idinku sugnaaday oo idinku jira fiihaa xoolahaasi jamaal qurux baa idinku sugan jamaal qurux ayaa idinku sugan goorma xiina turiixuuna markaad carraadinaysaan xiina turiixuun markaad carraadinaysaan masalan caraabahaasi oo ah ma arkaysaayay markay dharagto dee caano yeerato aad bay u qurux badan tahay iyo waxiina tasraxuuna marka aad foofinaysaanba waxiina tasraxuun iyo markaad foofinaysaan ead sii daynaysaanba wa taxmilu waxay qaadaa asqaalakum alaabtiinna culus bay qaadaa waa xoolihii waa kuwooda la rararayo geelii iyo loodii iyo wax lamid mida wa taxmilu waxay qaadaa adqaalakum alaabtiinna culus bay qaadaa culaysyadiinna ayay qaadaa ilaa balad arla ayay u qaadaa ilaa balad arla ayay u qaadaa arladaasoo lam takuunuu aydaan ahaanin bibaaligiih kuwii gaadha bibaaligiihi kuwii gaadha aydaan ahaanin ilaa bishir biduqi اlanfus nafaha dhibaatayntooda mooyaane ilaa bishiqi اlanfus lafaha amba nafta oo la dhibo mooyaane si kaleba aydaan u gaadheen ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa sakray neefka xoolaha ah ee jeela aad arkaysa awooddiisu intuu leeg tahay ayaa ilmaha ugu yar careerka ayaa intuu hoggaan qaato soo qabka markaasa alaabtaad aragtay lagu raraa ina rabbakum rabbigiinu nebi muxamadow ina rabbakum rabbigiin la ra'uuf allaha tulidda badan weeye la ra'uufun waa allaha tulista badan leh addoommadiisa u tula raxiim waana allaha naxariista badan leh weeye waalkhayla waxay ku xidhan tahay amba ku cadfan tahay alancaama wa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alkhayla fardaha iyo walbiqaala baqasha iyo walxamiir dameeraha ayaa ilaahay abuuray muxuu alla u abuuray litarkabuu si aad u kortaan haa kuwaa la soo sheegay iyo waziina qurux daraaddeed baa alla u abuuray inaad isku qurxisaan waziina ay litasayuni bihaa macnaha inaad isku qurxisaanoo nin gawarba dee faraskiisa markuu iska fuulo oo heenfaysto rarto amba baqashiisa siina ayay u tahay wayakhluqu wuu abuuri alle maa waxbuu abuuri laa taclamuuna aydaan ogayn oo aydaan garanayn laa taclamuun markaynu haddaba aayaddan eegno ilaahay subxaanahu watacaala fardihii iyo baqalkii iyo dameerihii ilaahay wuxuu sheegay markuu ayaga abuuray xikmadda u abuuray inay ka mid tahay in la koro ee maaragtay la rarto amba la fuulo amba oo la isku qurxiyo bimacnaa dee rartooda iyo koriddooda sidaa daraaddeed fuqahada qaar baa waxay qabaan in ay tahay saddexdaa neefba amba saddexdaa noocee xoolaha ka mid a ah fardaha iyo dameeraha iyo baqasha in la qashaa inay xaaraam tahay inay xaaraan tahay oo waxay leeyihiin waa lama qalanayo xilibkoodana lama cunayo bay leeyihiin oo mar masalan aayaddan waxay barkinayaan tii hore wa minha taakuluun fa haadihi lilakli tan kalena fa haadihi lirukuub ayay yidhaahdeen laakiin sida saxiixa ah ee xoogga badan ee lama cunayo dameeraha iyo baqasha toona iyaga waa xaaraam cunid cunidoodu xaaraam weeye amaa bahalahan fardaha la yidhaahdo iyaga hilibkooda in la cuno caanahoodana la cabbaa xalaal weeye waa xalaal oo fardaha waa la iska qalanayaayo xadiidku waxaa jira fi saxiixayn ku jira jaabir ibni cabdillaahi uu warinayo oo uu leeyahay nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can luxuumi alxumar alahliya rasuulka ilaahay wuxuu reebay dameeraha dadla joogga ah in la cuno dameer dubareedku haddii la helo isaga waa la cunaaye wa adina fii luxuumi alkhayl rasuulku wuxuu fasaxay fardaha hilibkooda xadiis kaloo taabir wariyey baa jiru leeyahay maalintii khaybar waxaanu qalannay fardo iyo dameero iyo baqal markaa rasuulku wuxuu naga reebay baqashii iyo dameerihii fardaha inaanu qalanno nagama reebin xadiis kale ayaa jiro oo fii saxiixi muslim asma bintu abi bakar ay warisay oo ay leedahay naxarna weliba halka laga gowracayo baa xadiiskaasi tilmaamaya dhuuntaa lagu dhufanayaa naxarnaa calaa cahdi rasuuli illaahi sal allau aleh wasalama farasa waktigii rasuulka faras baanu qalannay faakalnaahu wa naxnu bilmadiina fahaadihi adallu wa aqwaa wa asbat وإlىa ذalika qaala جumهوur الcلaماa macnaa culamadu siday u badan yihin sida imaam maalik imaam الshaafiعي imaam أحmed ibnu xambal iyo raggii madaahibtooda haystayba iyo in badan oo salaf iyo khalafa ka mid yihiin ninkii faras haysta ee damca inuu iska qasho wuu iska qaranayaa jenyadaadu hadday dhashayna waad iska maalaysaa dambarso wadaadow waykluqu maa laa taclamuun wayakluqu wuxuu abuuri maa laa taclamuun mufasiriintan dambe waxay leeyihiin sida sanqiidi raximahullaahi oo kale waayadan dambe ilaahay dee gaadiis buu ka hadlayay wayakhluqu maa laa taclamuun waxyaabahan dambe xilliyada alla wayakhluqu wuxuu alla abuuri maa laa taclamuun xilligii qur-aanku degayey dadkii joogay waxaanay garanayn baa ilaahay abuuri doonaa gaadiid ahoo la rabto oo kale weeye waana waxyaabaha sababay in maanta laga maarmo gaadiidkaa dee hore la raran jiray hadday geel tahay hadday fardo haddii maaragtay dameera ay tahay marka aayadda wayakhluqu maa laa taclamuun waa gaadiidka xilligan jooga iyo ka dambe iman doonaba inta uu noqonaya waxaa kalou deliishanayaa xadiis kale oo maaragtay ciise markuu soo noqon doono amba uu soo degi doono lafdigii alfaadiisa waxaa ka mid ahayd in la dayici doono geelada amba qaalmihiiba la dayici doono cidiba marka wuxuu ku leeyahay dee maanta waadix bay iska tahay inaan cidiba geelii siduu ahaa cidiba ugu baahnayn oo cidina saxare aanay ku raban meel kalena lagaga kaabsoomayba waalcilmu cinda allah wa cala allaahi alla korkiisa ayuu yahay qasdu sabiil dariiqa toosan qasdu sabiili dariiqa toosani alle korkiisa ayuu yahay laba tafsiir bay culimmadu qasdi sabiilkan ku fasireen mid ayaad moodaa inuu xoog badan yahay oo waa tafsiirka uu ku fasiray sheekha mujaahid la yidhaahdo wa cala allaahi alle korkiisuu yahay qasdu sabiili macnaa dariiqa xaqa ahi dariiqa xaqa ah oo bimacnaa dariiqa almustaqiim weeye haadaa siraadun calaya mustaqiim markaa dariiqa toosani ilaahay korkiisa ayuu kugu ridayaa weeye wa cala allahi alle ayuu ku aroorayaa hamba alle korkiisa ayuu yahay qasdu sabiili dariiqa toosnaantiisa macnaa dariiqa toosani alle ayuu ku geynaya waa ka ugu xooga badan weeye culimada qaarkood baa qasdigan bimacnaa masjarkani waa ismu faacil oo qaasid buu noqdaa wa cala allaahi alle korkiisa ayuu yahay kasfu sabiili ay hidaayatu qaasibi sabiili dariiqa toosan qofka doonaya hanuunintiisu alle ayay saaran tahay laakiin tafsiirka horaa xoog badan wa minhaa markaa waa min baabka la yidhaahdo idaafat almawsuufi ilaa sifatihi asabiil ayaa alle korkiisa ah alqasdu cad oo waadixa wa minhaa waxaa ka mida dariiqyada jaa'ir mid leexsan walow shaa allahu alle hadduu dooni lahaa inuu idin hanuuniyo sidaad u dhan tihiinba hadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciin huwa alle alladii midka weeye ansala dejiyey min asamaa samada xaggeeda ka soo dejiyey maa caadiyo lakum idinka idinka soo dejiyey lakum ansaladaa ku xig lakum idinka idinka soo dejiyey minhu biyihii waxaa ka mida ah sharaab kuwa aada cabtaan se qaarkoodna dhulkay galaan waxbaa lagu beertaa wa minhu ay wa bisababihi marka minka dambe waa sababiya wa minhu ay wa bisaba anbama lakum idinka waxaa idinku sugnaaday sharaaba cabitaan ayaa idinkaga sugnaaday minhu biyaha xaggooda wa minhu ay wa bisababihi biyaha daraaddood amba la asligood shajar dhir baa ka mida ah. macnaa dhir baa ku baxda shajar waa jamcu shajara ah. dhulka oo la silcinaya wa minhu dhirta xaggooda ayay ka ahaa biyaha xaggooda ayay ka ahaadaan shajar dhirku fiihi dhirkaasoo tusiimuuna aad ku foofisaan xoolihiinna tusiimuuna aad daafisaan yumbitu wuxuu soo saaraa alleh faacilkaa la kadhig yumbitu alla wuxuu soo saaraa lakum idinka waxa uu idinku soo saaraa bihi biyahaasi azarca wax la beero wazaytuun ayaa alla idinku soo saaraa waannakiil timirta ayaa alla ku soo saaraa waalacnaab cinabka ayuu alla ku soo saaraa wa min kulli samaraat midha dhammaantood wax ka mid ah ayaa ilaaha idinku soo saaraa wa min kulli samaraat midho dhammaantood wax ka mid ah oo ayuu alla idinku soo saara midho oo dhan laguma soo saaro midhahoo dhan adduunyada ma yaallaan inna fii daalika taa la soo sheegay ayay ku sugan tahay la aaya cibro ayaa ku sugan lagu cibro qaato liqawm duun ayay ugu sugan tahay yatasakkaruun sakara macnaa biyo keliya oo intaasoo geed oo kala jaada oo kala dhadhan ah oo kala midab ah ilaahay uu ku soo saaray marka waxaad ku tusaysaa ilaahay subxaanahu watacaala mudabbirka isagu inuu maamulayo dhulku waa ciid qura wa maca daalika biyuhuna waa mid keliya oo samadu alla ka keenay haddana mido kala taataada hadday tahay xagga kala weynaanta kala midabka kala dhadhanka ayaa mid walba ilaahay siduu ugu talagalay buu ku soo saaraya badeecaddu inaanay waxba maamulin waxna soo saarin baad halkaa ku garanaysa waayo shayga badeeca wax laydhaha ma jirto oo iskanu fakeri karaysa wataxfaa wuxuu sakiray alla lakum idinka wuxuu idiin sakiray alleyla habeen ayuu alla idiin sahlay iyo waannahaara maalinta iyo washamsa qoraxda iyo waalqamara dayax iyo waannujuum maya waalqamar joog qiradan inagu aynu wadno halkaa ku jooji wاnujuumu xidiguhuna ila markii hore ashamsa annahaara alqamara kordhobaa saaran soo maaha wاnujuumu waa la goday markaa mubtada wey wاnujuumu xidiguhuna musaharaatun waa kuwa la layliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu leeliyey inna fii daalika taa la soo sheegay waxaa ku sugan oo ku jira la aayaat aayado lagu cibro qaato waa aayaadka kawniga ah weeye waxyaaba lagu cibro qaato oo lagu taamilo qaato ayaa ku sugan cid walba uguma sugnee liqawm duun bay ugu sugan tahay caqiluun iyagu wax fahma oo wax caqliyeeya wa huwa alleh alladii midka weeye bal allah wahuwa alleh wamaa jaraa wasakara ilaahay wuxuu sakiray dheh wasakara ilaahay wuxuu sakiray maa waxbuu ilaahay idiin sakiray zara'a uu faafiyey zara'a ay nashara zara'a uu faafiyey lakum idinka ayuu idiin sakiray wamaa wasakara ilaahay wuxuu sakiray maa makhluuq baa ilaahay sakiray zara'a uu abuuray amba uu ku firdhiyey lakum idinka daraaddiin uu ugu firdhigay fi lardi arlada mukhtalifa xaal uu yahay kuu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu mukhtalifa xaaluu yahay kuu kala duwan yahay amba iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadoodu ay iskhilaafsan yihiin waa kale waa dhirta waa macdanaha waa waxyaabaha kala duwane bini aadamku ay ku ceshayaan ina fii daalika kaa isaga ana waxaa ku sugan lacaaya kibro ayaa ku sugan iyay ugu sugan tahay liqawmin duun yadakkaruuna waansamayo cibro qaadanaya yadakkaruun ey yatadakkaruun waxay ku waansamayaan alaa allah wa nicama markaasa ilaahay ugu mahadnaqayaan wa huwa alle alladii midka weeye sakara layliyay layliyay ee idiin talabaray aba sahlay albaxra badda litaakuluu si aad uga cuntaan ayuu idinku sakiray minhu badan laxmaa hilib bariya qoyan macnaha waa hilib baray ah abbaraawa haddaad maqasho waa qoyaan marka hilibka qaybna waa yaabis oo way qallalan tahay waa la qalashiyaa qaybna way qoyan tahay oo haddaan dhafso loo cunin ba u baaba'aya haddaan la hagaajin laxmaa baa ilaah idinka uga cuntaan bariya baray ah bimacnaa qoyan leh waa hilib qoyan buu alla idinka soo saaray si aada uga cuntaan iyo maxay kale ayuu alla idinku sakiray iyo watastakrijuu walitastakrijuu kaa hore ku cadfan tahay watastakrijuu walitastakrijuu iyo si aad ugala soo baxdaan si aad ugala soo baxdaan minhu ay min albaxri badda xaggeeda si aad ugala soo baxdaan xiliya waxyaabo laysku qurxiyo xilya waxyaabo la xidho oo laysku qurxiyo xilyadaasoo talbasuuna aad xidhan doontaan haa ayada oo masalan waxyaabaha badda ka soo baxee jawharaha ee qaaliga ah rag iyo dumarkuba way maryahooda way ku samaysan karaan oo dhib ma laha oo dahabkii iyo laba mid aha fidadii wa taraa waad aragtaa qof yahow adiguba in baddu ay sakhiran tahay baa ilaahay ku caddaynayaa subxaanahu watacaala halkan wa taraa waad arkaysaa alfulka doonyihii baad aragtaa alfulka maraakiibtii baad arkaysaa mawaakhira xaal ay tahay tii dillaacinaysa waa tamculmaakhira waa tamkur macnaa way dilla markay badda dhex maraysa sidii wax jeexay oo kale weeye wa wataraa waad arkaysaa alfulka doonyihii baad arkaysaa mawaakhira xaalay tahay kii dillaacinaysa ee kala jeexaysa fiihi ay filbaxri badii iyadoo jeexaysa ayaad arkaysaa ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaa idinku sakhiray si aad ugu cibro qaadataan qadar si aad ugu cibro qaadataan iyo walitabtaguu si aad u dalab u raadsataan walitabtaguu si aad u doonataan min fadlihi ilaahay fadligiisaad ku safartaan oo baayaamustar iyo waxaad ku raraysaan iyo maxay kale walacalakum tashkuruun walikay tashkuruu si aad ilaahay ugu mahadnoqdaan oo nicmadiisa ugu caabudaan wa alqaa alle wuxuu dhigay fil ardi arlada dhexdeediina wuxuu dhigay rawaasiya buuro oo markuu arlada abuuray buuro ayuu alla ku joojiyey wa alqaa wuxuu dhigay fi lardi arlada dhexdeeda rawaasiya buuro wuxuu ilaahay u dhigay an tamiida ay lialla laan baad qadaraysaa an ay lianlaa tamiida si aanay ula ciirciirin amba ula dhaqdhaqaaqin bikum an tamiida lianlaa tamiida si aanay ula dhaqdhaqaaqin bikum idinka wa anhaara wadiyo ayuu alla dhigay subxaana wa subula dariiqyo ayuu alla mariyey amba wadooyin buu alla mariyey wasubula iyo wadooyin lacalakum tahtaduun likay tahtaduu si aad u garataan halkaad ku socoteen ood ugu hanuuntaan lacalakum tahtaduun likay tahtaduun si aad u beegsataan oo wa calaamaatin kaabado calaamado ayuu alla dhigay wa calaamaat calaamado ayuu alla dhigay halkaad garanayseen aad ku garataan wa binnajmi hum yahtaduun ay wa hum ayagu yahtaduun waxay wax ku beegsadaan amba ay ku tilmaamsadaan binnajmi xidigaha wa binnajmi xidigaha ayay hum yahtadoon ayagu bartilmaameed iyo yoolka dhigtaanay ku socdaan oo dadka dee culuumtan dadka badaha mara iyo qaybo fara badan oo bini aadamka ka midi ah. xidigaha laftigooda way ka qiyaas qaataan oo waxyaaba socodka saameeya wey afaman hadababa mid afaman ma mid yakhluqu wax abuura oo intaasoo dhan abuuray kaman mid miyuu la mid yahay laa yakhluqu aan waxba abuuraynin maxaa sababay inaad ilaaha iyo mid aan waxba abuuran aad sintaan afaman mid yakhluqu wax abuuraa kaman miyuu la mid yahay laa yakhluq aan waxba abuuraynin afalaa tadakkaruun miyaydaan waad samayn sideed ilaaha iyo mid la abuuray u sintaan wa in tacudduu haddaad tirisaan nicmata allaahi ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan laa tuxsuu tira koobi maysaan laa tuxsuu laa tuxsuu tira koobi maysaan maxaa nicmadaa ina allaha alle lagafuur allaha dembi dhaafidda badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh wallahu alle yaclamu waa ogsoon yahay maa tusiruuna waxaad qarisaan waxaad qarinaysaan adlaabta ku haysataan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan waaladiina kuwa waa ilaahyada waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duun waaladiina ilaahyada dheh yadcuuna wowga wuxuu u taagan yahay mushrikiinta yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duuni illaahi alla sokodi laa yakhluquun ma abuuraan shay-aa shaynaba ma abuuraan ee wahum ayagaaba yukhlaquuna la abuuraa amwaad mayd weeye waa bakti dhintayoo barayayaan amwaad waa maydad baa ilaah yidhi subxaana watacaala hayru axyaain kuwa nool qayrkood ah hayru axyaa kuwa nool qayrkood ah wamaa yashcuruun mana ogsoono kuwan ay caabudayaan ayaana yubcasuun goorta ayaga la soo saari doono kuwan dhintay goorta la soo saari doono kan caabudaya goorta la soo saari doono marka kan aad caabudaysood ilaaha ka dhiganaysaa haddii aanu ogeynba goorta lagu soo saari doono ila soo saarida dambaa lagu helayaa abaal midna dee adduunyada markuu yaallo dhagxaan weeye iyo waxay iyagu iska samaysteen oo maaragtay ay ilaahay waxyaaba ula jeedaan mararka qaarkoodna dee qof nool oo an dilay weeye amwaatun hayru axyaa'in waa kuwa nool kayrkood baa ilahay leeyi subxaana wamaa yashcuruuna ma ogsoona macnaa kuwan ay caabudayaan faacilka iyaga ka dhig ma oga ayaana yubcathuun kuwan dhintay goorta lasoo saari doono kan caabudaya goorta lasoo saari doono markaa aad caabudayseed ilaaha ka dhiganaysaa haddii aanu ogeynba goorta lagu soo saari doono ila soo saaridda dambaa lagu helaya abaarmarintii ka beegsanay aguldarra wey marka allahun hala caabudo allahun hala caabudo markay leena rabbi keligii hala baryo weeyi rabbi keligii wax loo gowra rabbi keligii maaragtay isaga nadarka ha loo baro isaguna halaga boqo isaguna laga xaakim dhigto xuggiisa hala qaato saas u buuxiye cibaadada markuu leeya allahun caabud ma aha asnaam asana baan u kuoranaysa marka la yidhaha dadka caabud ilaahayow ilaahay waxaan bari awliyada waxaan bari awowgay waxaan barye ow hebelkeda waxaan barye warkaasay tahay cibaado weeye waa cibaado alla kayrkii aad caabudayso waana shirki waana shirkiga nooca la yidhaahdo ashirku alakbar waliba shirki weyn weyn marka xoolahaaga deef ku jiro aad leedahay ow hebel buu xidhan yahay waa la mid weeye markaad leedahay hebelow haddaan muraadkaygaa maanta waayo shaabanigaaga haddaan dib u kariyo dib haddaan u kariyo isagaa laftigiisu waa cibaado weyn xabaalaha markaad meeraysanaysa tadoof xawla alqabri aad ku warwareegaysa toddobada jeer dugdhukaraysa cibaado weeye dawaafku waa cibaado goob qura ayaa ilaahay jideeyey in la dawaafo goobo kalena lama dawaafi karayo wey gadhadyiga iyo xoogaa kabtuugto aad hoola kaxaysato aad tidhahdo hebel baa soo siyaaranaya ayaad xabaashiisa ku dulqalqashto ayo maxaa sababaya in xoolaha la geeyo meesh waxaa keenayaa maaragtay wax kugu jira bitacdiim inaad weynayso mar haddaad tacdiiminayo weynadaad gawracdo amba aad u qalayso ayada laftigeedu waa cibaad fasalli lirabbika wanxar kulna salaati wa nusuki salaada iyo gawrucu way isku xidhan yihiin alla dartii adaad sadaqad bixinayso iyada waa meesheeda allaha ka sawaabiyo waa meesheeda waajibka ay tahay allaha ka sawaabiyo waa mid loo duceeye markaa taa lagama ducaysanoo lama baryo meydna baryadeenu ka hadlayna hayru axyaai ilaahay baa xukuma amwaatun hayru axyaain <laughs> ilaahukum kaaad caabudaysaane cibaadada xaqa idinku le baryada xaqa idinku li ilaahun waa macbuud waaxid keli ah faaladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynan bilaakhirati aakhiro kuwa aan rumaynoyninna quluubuhum quluubtoodu munkira sii bafirsan weeye inuu ilaah mid keliya yahay ishmaasat quluubu ladiin ilahay wuxuu dhaha waidaa dukira allahu waxdahu rabbi keligii marka la yidhahdo waar alle un caabud marka la yidhaahdo hee اجmأزت qلوb الadiina laa yuؤminuuna bالxaq way diidi way dafuri way xuri rumaynaysomada mutuu biqaydikum amaatahm الlah fama akfarahum laa kafarahum الlah quluubuhum munkira dafuraysaabaa ila way diidi diidan tahay maxay walxaal hum mustakbiruun xaal ay ku ka santaagayo ka jubeeya ilaahay cibaadadiisa laa jarama waxa hubaal ah wey halkan ka nidhaano laa jarama waa iskuud kelmadku ay noqotay murakaba ka tarkiibi ish khamsata cashara laa jarama waxa hubaal ah ana allaha alla yaclamu inuu foyay maa yusiruun waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuun inahu allana laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa cibaadadiisa diida ee ka kelixa sidaas buu weyhi qiila haddii lagu yidhaahdo marka lagu yidhaahdo lahum ayaga maaga laba tarkiib baynu saari karraa maa muxuu yahay yaa ayuladii mid markaa ism mawsuul dhinka dambe maa waa maxay yaa ayuladii midka ansala uu soo dejiyey rabbukum rabbigii wuxuu soo dejiyey muxuu yahay marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhan kuwa shaaa la soo dejiyey asaabiiru alawaliin sabiyoogii hore beenahoodii uu weeye waxyaabahay xariiqeen akaadiib amba waxaad tidhaahdaa waidaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo maadaa isku qaba markaa kala saari maadaa maxay buu ansala soo dejiyey rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhan asaabiiru alawaliin se ummadihii hore sheeka beraladoodii waxyaaba asaaciil asaabiir waa afaaciil akaajiib aqaawiil sabyowgii hore shee kollinkoodu un baa la soo dejiyey bay odhan doonaa maxay sidaa u leeyihin liyaxmilu waxay xambaaran doonaan markay sidaa leeyihiin laamulcaaqiba liyaxmilu waxay xambaaran awsaarahum dembiyadooda ayay qaadi doonaan liyaxmiluu waxay qaadaan awsaarahum shaamila ayada oo tan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodana way xambaari wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodana way qaadi yudilluuna ay lumiyeen hum ayaga ay luminayaan bigayri cilmin cilmi darada ay ku luminayaan haye markaa qofkani wuxuu noqday daalin mudillun macnaa isagu wuu lunsan yahay waxna wuu luminaya haddaa dadka khayrka ugu yahay dad khayrka farto dadkii khayrkaa sameeyey ajarka ay leeyihin iyagoon alla waxba ka qaadin ayuu adigana ku siinayaayo addaalu cala alkhayri ka faacilihi wakadalika haddaad noqoto daalun mudallun haye dembigaagiina waad qaadanaysaa kaamila wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodana si ay u xambaaraan yudilluuna ay luminayaan iyagu hum kuwaala luminayo dembiyadooda hayra cilm cilmi darada ay ku luminayaan alaa hoy saaa waxa xumaaday maada faacil saaa waxa xumaaday maa waxbaa xun yaziruuna ay sidaan oo ay xambaarsan yihiin yaziruun ay xambaarsan yihin waa dembiyada qad makara waxay sameeyeen amba wa shirqool bay way shir qad makara aladiina kuwii shirqool waxay shirqooleen min qablihim ayaga ka horreeyey ambiyaahum dhe biambiyaa'ihim bay shurqooleen qad makara waxay shurqooleen aladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyay biambiyaa'ihim bay shurqooleen haye sabaabi maxaa ku dhahay faata allaahu alle wuxuu kaga yimi bunyaanahum ayaga dhismayaashoodii wuxuu kaga yimi min alqawaacidi seeska seeska alle ka soo gujiye oo fakara waxaa ku dhacay calayhim korkooda waxaa ku soo dhacay asaqfu saqafkii baa ku soo dhacay min fawqihim xagga sare hurkaa ilaahay intu ka gujiyey ayuu hamku yidhi qad makara aladiina kuwa waxay sirqooleen min qablihim ayaga ka horeeya rusulahum faata allaahu alle wuxuu kaga yimi bunyaanahum dhismayaashoodii min alqawaacidi seeska dunta ayuu ka riday dunta laga rid fakarra waxaa ku dhacay calayhim korkooda asaqfu baa ku soo dhacay saqafkii min fawqihim buu kaga soo dhacay waataahum waxa u yimi ayaatu sifaat maaha ilahay sadka ma galo waataahum waxa u yimi alcadaab cadaab ayaa kaga yimi min xaysu laa yashcuruun meel aanay filanaynba min xaysu laa yashcuruun meel aanay filayn ayaa ilaahay cadaab kaga soo daay uma ywma alqiyaama maalinta qiyaamahana yukfiihim alla wuu dullayn doonaa oo wayaquulu wuxuu odhan ayna maye shurakaaiya kuwii aniga ila shuraakada ahaa waa binaan calaa shacmihim wuu garraqsanayaa ilaahay baa la doonaya haddaba adigu ilaahay xaggaad iga heli doontaa looyar maaragtay la garaba oo aniga kaa ayna maye shurakaaiya idaafada bareeg shurakaaiya waa kuwii aniga ila shuraakada ahaa maye aladiina shurakadii kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwii ku colaadiyo fiihim ayaga dartood mu'miniinta tushaaquun kuwii ku colaadiyo fiihim tushaaqun walaqiya kuwii igu colaadiyo fiihim kuwaad igu colaadin jirteen ilan ilaahay oo lacolaadoodiisi la colaadiya isagoo la colaadiyey weeye qoladaasi amba tushaaqun ku colaadin jirteen fiihim ay bisababihim iyaga dartood mu'miniinta mae qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen uutuu la alcilma la siiyey ina alkhizya dulli alyawma maanta iyo wasuu'a xumaani cadaab cala alkaafiriina kuwa kufriyey korkooda ayuu yahay haye ilaahay baa kula keena hal yansuruunakum oo yantasiruun iyay ma idiin gargaarayaan waxba ma iska tarayaan famaa lahu min quwatin walaa naasir gelo ayuu fadhiisay ma ogtihiin kuwa ba alla subxaanahu watacaala aladiina kuwa amba hum ayagu aladiina kuwa weeye amba kuwii baa maaragtay oo masalan waxaad tidhaasaan de aladiina kuwa tatawaffaahum ay oofsanayso ay dilayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay nafta ka jarayso daalimii anfusihim lafahooda kuwa dulmiyey xaal ay yihiinna ay oofsanayso humta ka xaale haddaad faacilkao malaa'igta ka xaalayso guuldara kugu dhici aladiina kuwa tatawaffaahum ay oobsanayso almalaa'ika malaa'igtu ay dilayso daalimii anfusihim kuwaasi ay daalimii anfusihim xaalay yihiin kuwii lafahooda dulmiyey maaragtay kuwaas oo fa alqow waxay rideen amba ay dhiihin fa alqow waxay dhideen assalama isdhiibid waaba isdhiibeen eedharu samca waaaca maxay yidhaahdeen maa kunaa maanaan ahayn nacmalu kuwii sameeya min suu xumaan maanaan samayn jirin balaa maya waa samayn jirteen salaadu fi lqur'aan waa nafyun linafyin nafyun linafyin bimacnaa maxay yidhaahdeen xumaan maanaan samayn jirin bala maya waa samayn jirteen wey waa nafyun linafyin waa samayn jirteen allah wuxuuli subxaana wa tacaala in allaha lana calin allah ku cilmiga badan weeye bimaa midkaa kuntum ad ay maxaa lagu odhanayaa kale fadkuluu gala abwaaba jahanam jahanama albaabadeeda gala khaalidiina xaalaad ku waaraysaa fiihaa jahanamada falabisa waxaa xumaaday oo baas lahaaday maswa almutakabiriina kuwa jira hoygooda maswa waa hoyga oo goobta la dego falabisa waxa baas lahaaday maswa almutakabiriin kuwa jibra ilaahay cibaadad ka santaago hoygooda waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwi waxaa lagu yidhi itaqow kuwa allahooda ka baqay iyana waxaa la yidhi waqaaduu hore ka duwan yihi waqiila liladiina kuwiina waxaa lagu yidhi itaqow maadaa maxaybu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey haye qaaluu waxay yidhaahdeen khayra ha odhanin khayr bay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen anzala ayaa mafcuulu qaadanaysa ficilkan mafcuulkan qaaluu waxay yidhaahdeen anzala wuxuu soo dejiyey khayraa khayr baa ilaahay soo dejiyey anzala wuxuu soo dejiyey khayraa buu soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaatay axsanuu samafalay fii haadihi tan dhexdeeda kuwii ku wanaagga sameeyey addunya xasanaatun wanaag baa u sugnaaday liladiina kuwii waxaa usugnaaday axsanuu samafalay fii haadihi tan dhexdeeda ku samafalay wa daarulcamal addunya addunya xasanatun wala daaru aakhira daarteeda ayaa khayr taas ayaa ka khayr badantan walanicma waxa wanaagsanaatay daaru lmuttaqiin kuwa allahooda ka baqa daartooda ayaa wanaagsanaatay hiya taasina jannaatu cadnin magaali alcadnu waa waarid jannaatu hiya iyadu jannaatu cadnin waaritaan amba nagaali jannadii weeye yadkhuluuna way geli doonaan haa jannadaasay geli doonaan tajriica ay qurqurayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru togog ay qurqurayaan lahum waxay ku leeyihiin kuwa mutaqiinta ahi fiihaa jannada dhexdooda waxay ku leeyihiin maa yashaa'uuna waxay doonaan kadaalika sida kuwa ilaahay wanaagga ugu abaalmariyey kadaalika sidaa rabbi ugu abaalmariyo kuwa mutaqiinta wanaaggaas ayaa yajzi allaahu alla ugu abaalmarin doonaa almuttaqiin aladiina mutaqiintaasoo tatawafaahum ay oobsanayso almalaa'ika malaa'igtu iyagana ay oobsanayso dayibiin xaal ay yihiin kuwa daahir ah dayibiin xaal ay yihiin kuwa daahira yaquuluun waxay odhan doonaan malaa'igtu salaamun salaami dadbaadu calaykum korkiina ha ahaatee udkuluu gala aljannata jannada gala bimaa kuntum tacmaluun ay bicamalikum camalkiinii wanaagsanaa ee allana fadligiisa idinkaga aqbalay ku dara halyanduron miyay sugayaan dadku waa tahdiid haddana adilladana loo soo noqday hal yanduruun ay maa yanduruuna sugi maayaan dadku ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane wax kale almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado len ugaanba nafta laga saaro waa nafta kaa siijowdi ood jeenku tidhaahdo amaba xoog ba ay kaaga soo saarto labadaas unba arwaaxdu ku baxda in qofka si degan ay yidhaahdaa nafta soo bax iska kaanay ay rabbigaa u kaalay ay raxmad badan tahay iyo soo bax marka la yidhaahdo inay diddo dabadeeta jirkaaga ay ku furidho dabeeta intay malaa'igtu qaadato ilaahay una uu og yahay ay kaa soo gurto ilaa an taatiyahum lmalaa'ika malaa'igtu inay u timaado mooyaane wax kala miyay sugayaan aw amase yaatiya inuu u yimaado mooyaane wax kala miyay sugayaan amru rabbik rabbiga amarkiisao qiyaamihiiba ku dhaco waa yowm alqiyaama kadalika sida kuwan ay u gaaloobeen ayuunbay facala aladiina kuwiina sameeyeen min qablihim ayaga ka horreeyey markaasaa ilaahay rogay wamaa dalamahum allahu ilaahay ma dulmiyin wamaa dalama ma dulmiyin hum ayaga allahu alle ma dulmin walaakin ha yeeshe eh kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwii dulmiyey anfusahum waa mafcuulkii kaas iyo kabarkii kaanada haw qaadan walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum sunnadoo baa kabarkii ahee lafahooda kuwii dulmiyey bay ahaayeen fa asaaba waxaa haleelay hum ayaga sayi'aatu ma kii adaalkiisa ayaa ku dhacay fa asaaba waxaa haleelay hum ayaga sayi'aatu maa isii daafee sayi'aatu maa kii xumaantiisa ayaa heshay abaalkiisa xumaa camilu ay sameeyeen waxaaqa waxa hareereeyey amba dusha kaga yimi oo ku harsaday bihim ayaga maa kiibaa ku harsaday kaanuu ay ahaayeen bihi cadaabkaba yastaajiruuna kuwa ku dheeldheera wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ashrakuu shariig yeela ee gaalnimada iyo xumaanta la iman jiray lahum waxay yidhaahdeen low shaaa allah allah hadduu dooni lahaa ilaahay baa ka raamiya inaanu shirki la nimaadne war kelmadana waa alixtijaaju bilqadar baa la yidhaahdaayo ma banaana laakiin nimanku waa khaa'imin eray xaqa bay sheegayaan laakiin waxay ku ladhayaan ilaahay baa raalli kaca inaanu shirkiga la nimaadno laakiin hadalka daahirkiisu waa xaq oo ilaahay waxaanu doonini kama dhacaan adduunyadan wa qaala aladiina ku waxay yidhahdeen ashrakuu sharig yeelay law shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa isaga ayaa doonaya ee maa cabadnaa maanaan caabudnayn min duunihi isaga sokadii min shay ee shay ah shaynaba maanaan caabudnayn isagaa doonayo raalika aabay leeyihiin laakiin haddayna u jeedaan ilaahay wuxuu doonuunbaa dhaca sahbay noqon lahay naxnu anagu maanaan caabudnayn walaa aabaa'una aabbayaashayana may caabudeen alla qaybkii walaa xarumna manaanaan xarimeen min duuniha la min shay ay shay ah shay aanu ilaahay xarimna xaaraan kamaanaan dhignayn kadaalika beenta noocan oo kale ah kadaalika gaalnimada noocan oo kale ah iyo beenta sidan ah ayuunbay facalalladiina kuwu sameeyeen min qablihim ayaga ka horeyey alictikaaf bilqadar ma banaana oo qofku intuu qalad sameeyo inuu yidhaahdo ilaahay baa ii qadaray inuu sina iska yidhahdo sinada ilaahay baa ii qadaray waa dhab laakiin maaha in raalli ka yahay alictikaafi bilqadar waa khabiir fahal cala arusul rususha korkooda miyuu yahay ay maa cala arusul rasuullada korkooda ma ahaanin ila albalaaq gaarsiin almubiin cad mooyaane wax kale rususha ma saara walaqad bacatnaa waxaanu diray fii kulli umma ummad kaste waxaanu u diray rasuula amba ha laynoo sheego amba yaan laynoo sheegin adduunyada ilahay rasul buu ka buuxiye min cirif ilaa cirif cid aanu rasuul u diri ilaahay ma jiro amba afrika ha joogo ama eshiya ha joogo amba meel kale ha ku dhaqnaado ilaahay rasuulladiisa wuu faafiyey qaarna wuu sheegay qaarna inooma sheegin fii kulli umma umma walba rasuula baanu u diray oo maxaa la yidhi rasuulladii ay ummadihii ku yidhaahdeen an icbud allah ilaahay caabuda bay ku yidhaahdeen dadow wajtanibuu ka fogaada aلطاaغuuت alle kayrkii wax la caabudo aلطاaغuuta kuwa dawaaqiida ah rabbi kayrkii wax la caabudo ka fogaada waxaa la yidhaha aلطاaغuut waa ilaahay kayrkii wax kastoo la caabudo ayaa la yidhaahdaayo raallina ka ah maaragtay in la caabudo aba maaragta dadka ugu yeedhi jiray shayaadiintana waa la dhaankaba waya allah wuxuuli subxaana watacaala fa minhum markaa ummadihii waxaa ka mid noqday ilaahay rasuullada u diray man duul baa ka mid noqday hada allaahu alla hanuuniyey wa minhum waxaana ka mida ummadihii man baa ka mida xaqad ay ku dhabowday calayhi korkiisa aldalaalatu baadilnimadu xaqad ay ku xaqiiqowday calayhi adalaala oo fasiiruu bal socda idinku fi lardi arlada bal mara oo fanduruu bal eega kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniye cidhibkooda waa bal ku cibro qaatoo bal ummadihii ka horeeyey halkay mareen intaxris haddaad ku dadaasho nebi muxammedow intaxris haddaad ku dadaasho calaa hudaahum hanuunintooda haddii aad ku dadaasho fa ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo ma hanuunin doono man mid ma hanuunin doono yudilu uu luminayo wamaa lahum umana ahaanin wamaa lahum uma ahaanin min naasiriina kuwa u gargaaraana so hidaayada rasuulka ilaahay waxay ahayd un mid wax tusid ah caddayn ah amaa hanuuninta waafajinta qofka qalbigiisa in xaqa la geliyo nebi maxamedba ma lahayne ilaahay baa iska iskale waqsamuu way dhaarteen billaah allah ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim eerahoodu intay taag lahaayeen amba xaala kownihim jaahidiin xaal ay adkaynayaan aymaanahum oo maxay dhaartoodu ahayd laa yabcasu allaahu ilaahay ma soo saari doono man ma soo saari doono yamuutu dhintay bay ku dhaarteen balaa waa nafyun linafyin balaa maya wuu soo saari doonaa balaa maaha sidaas yabcauhum allah ilaahay baa soo saari doona wacdan calayhi ay wacada wuu ballan qaaday alla daalika soo saaridaasi wacdan ballan qaadid wa xaqahu waanu sugay xaqaa sugid amba waxaad tidhaahdaa waa xaqa wuu sugmay daalika kaasi xaqaa sugnaansho oo xaqa markay laasimka tahay waa sabata wajaba labadaas ula macno noqda walaakinaha yasha akar annaas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona maxaa ilaahay usoo celinayaa dadka adduunyada muxuu dib u xisaabin doonaayo kiyaamo u taagayaayo maaragtay tame iyo cadaab liyubayina alla inuu u caddeeyo u saaraya liyubayina rabbi inuu u caddeeyo lahum ayaga inuu u caddeeyo alladii kii yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin diintii ay isku khilaafsanaayeen amba shay kastoo isku kala absanaayen ilaahay inuu kala saaro oo ka xaqa ana xaqnimadiisa ilaahay caddeeyo ka baadilka ana baadil iyo waliyaclama inay ogaadaan bu alle u celinayaa aladiina kuwa kafaruu gaalooday inay ogaadaan anahum ayagu kaanu inay ahaayeen kaadibiina beenaanayaal marka xisaabtu dhacdo inamaa qawluna hadalka iyagu wuxuu yahay un alla leeyahy waa markuu shay abuurayo inamaa qawluna hadalka iyagu wuxuu yahay un lishay shay aanu ku nidhaahna laamutabliq baa la yidhahdaa shayga markuu ilaahay baabiinayo iyo markuu keenayo amarkan u muusiya lishay shay aanu ku nidhaahnaa wuxuu yahay uun idaa xilliga aradnaa aanu doonno hushaygaa shaygaa inaanu keenno anba baabiinno an naquula inaanu nidhaahno lahu ay lihaada shay mar aanu ku nidhaahno kun noqo fayakuunu fahuwa yakuunu fayakuuna haddaad tidhahna wasian baa taalla fayakuun fahuwa yakuun waanu noqon doonaa oo sidaan ugu talagallay ayuu u iman doonaayo celcelin uma baahna laa yaxtaaju ilaa taakiidin noqo wuu noqonaya ilaahay subxaanau watacaala cid camalkiisa hortoogsanaysana ma jiro waaladiina kuwa haajaruu baxay hijrooday fillaah alla daraaddii kuwa u baxay min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadi waa raggii saxaabada ahaa waajibka ahaye min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed kuwii baxay ee dhulkoodii ka tegey lanubawianna lanubawianna waxaanu dejin doonaa oo dejin doonaa hum ayaga fi dunya ayaanu dejin doonaa tabwi'atan dejin ayaanu dejin doonaa dejintaasoo xasanatan wanaagsan waa nactu limasdar lmaxduuf wala ajru laakhira aakhira ajarkeeda ayaa akbaru weyn addunyada waanu dejin oo dhul baanu ugu badali kii laga heyey laakiin ajarka aakhira ka weyn low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahayn kuwa ogsoon may ereen maaragtay kuway amba dib ugamay dhacen hijrada kuwa dib uga dhacay aladiina muhaajiriintaas amba hum kuwaas aladiina kuwa weeye sabaruu sabray wa calىa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna cuskaada wamaa arsalnaa maanaan dirin nabi muxammadow min qablika adiga hortaa ilaa rijaala rag mooyaane wax kale warduulka haweenaa ilaahay rasuulla kama dhigan laakiin dee way iska noqdaan awliyada ilaahay oo mid waliba hadday alla rumaysantahe la caabudo way noqonaysaa weliyad bay iska noqonaysaa ilaa rijaala laakiin rasuulnimadu de waxa u baahantahay jihaad dhaqdhaqaaq welid safar iyo bixid ayada safarka bilaa maxramka aba ka xaaraama ma ogta markaa nebiyad lagama dhigin islaanta gurigeeda ha iska joogto ilaahay diintiisana ha qaadato ma ogtahay tahay saasay ahayd ilaa rijaala nuuxii raggaasoo nuuxii aan u waxyoonna ilayhim ayaga rag aan u waxyoonna un baanu diri jiray ee fas'aluu balweydiiya ahla dikri ay ahlalkitaab kuwa kitaabkana balweydiiya in kuntum hadaatiin laa taclamuun waxa la diri jiray inay ahaayeen rag un weydiiya ahlukitaabka bilbayinaati arsal ayaasay ku xidhmaysaa arsalnaa waxaanu la diray bilbayinaat aayaado cadcad baanu la diraanu u dhiibnay iyo wasuburi kutub waa jamcu zabuur wasubur kutub baanu u dhiibnay wa anzalnaa waxaanu dejinnay ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinnay nebi muxammedow addikra ay alqur'aana baanu kugu soo dejinnay kitaabkan alla haddaba muxuu soo dejiyey ilaahay sidan ugu soo dejiyey litubayina si aad ugu caddayso baanu kugu soo dejinay litubayina si aad ugu caddayso linnaasi dadka si aad ugu caddayso maakii nuzila loo soo dejiyey ilayhim ayaga kan litubayina si aad ugu caddayso linnaasi maa nuzila waxaa loo soo dejiyey ilayhim ayaga waa kan loo soo dejiyey walacallahum yatafakkaruun walikay yatafakkaru si ay u fakeraan ay ugu ibra kaataan kitaabkan hadal cadayn buu u baahan yahay shilinkilada uma baana barashadaana uma baana ahaamina miyay ka badbaadeen ahaamina miyay ka badbaadeen aladiina kuwa makaruu ay facaluu ficilkani macno ficilkanuu maanta xadaarsan yahay aladiina kuwa makaruu ay camiluu sameeyey aba facaluu sameeyey asayi'aati xumaanaha marka mafcuul baynu sayi sayi'aadkii ka dhignay ama waxaad tidhaahdaa afa amina miyay ka badbaadeen aladiina kuwa makaruu shirqoolka sameeyey almakaraata shirqoollo asayi'aatixum fakrad aad ufog aladiina kuwa makaruu ay facaluu sameeyey asayi'aati xumaanaha kuwa sameeyey miyay ka badbaadeen he an yaxfifa allaahu alle inuu la jaro bihim ayaga alarda arlada inuu la geeyo miyay ka badbaadeen ow amase yaati inuu yimaado miyay ka badbaadeen hum ayaga alcadaabu inuu cadaab kaga yimaado min xaysu laa yashcuruun meel aanay filaynba cir kastoo roob ka fuli mayno dee ilaahay naar buu kasoo daadin karayaa maogtay gu horay baad u haysataa waxaa laga yaabaa cadaab hoosada inay noqoto macaad allah ow amase yaakuda inuu qabto miyay ka aamin noqdeen ow amase yaakuda inuu qabto hum ayaga ilaahay inuu qabto fii taqallubihim noqnoqodkooda shaqaysigooda ay shaqaysanayaan fii taqallubihim noqnoqoshadooda armada ilaahay marmarayaane ku noqnoqonayaan shaqadooda inuu ku qabto famaa hum may ahaanin bimuctisiin ay bimuctisiin allah kuwa alla ka baxsanaya ow amase miyay ka aamin noqdeen yaakuda an yaakuda inuu qabto hum ayaga rabbi inuu qabto calaa takawuf ay calaa khawfin cabsi korkeed inuu ku qabto waa iyadoo xaafadda kale lasoo rogay adiguna aad arkaysa markii lasoo baabiinayey markaa waad naxaysaa dee maogta hadduu dhinaca daantaaginin soo roxo adna waad sugaysaa aw amase yaakudahum inuu rabi qabto calaa takawuf cabsi korkeeda ilaahay inuu ku qabto cabsanayaan ama calaa khawfin fa ina rabbakum rabbigiin lara'uuf alxamdu lilah allaha tudida badan weeye raxiim baryaha wuxuu ku xidhaya awalam yaraw miyay awalam yarow miyay miyaanay arkaynin miyaanay ogto miyaanay arkayn ilaa maakii miyaanay arkayn khalaqa allahu alla u abuuray oo min shay-un ah waxaa ilaahay abuuray miyaanay arkaynin yatafayau xaalu isrogrogayo yatafayau xaalu isrogrogayo amba noqnoqonaayo dilaaluhu hararkiisu ay noqnoqonayaan can ilyamiin dhinaca midigta ay ka noqonayaan waa musaawasa can dhinaca midigta ay ka noqonayaan iyo washamaaili dhinaca bidixyadaba halkuu dhinac hadba dhinac u kacayo kuwa miyaanay arkaynin isagoo isrugrogaya u jegaa xaala kawnihim saajidiin xaal ayihin kuwii sujuudsan walxaalna ay sujuudayaan hum ayagu daakiruun kuwa dulaysan ay yihiin walilaahi alle yasjudu waxaa u sujuuda maa fi samaawaati hujadan ay xaala kawnihim saajidiin hujadan xaala kawnihim saajidiin xaal iyankuu sujuudsan lilaahi alleh walxaal hum ayagu daakiruun ay yihiin kuwii isdaciifinaya oo dulaysan walilaah alle waxa u walilaahi alleh yasjudu waxaa u sujuuda maa fi samaawaati waxaa ku suganaya wamaa fi lardi oo min daaba wax dhaqaaqa ah min daabatina wاlmalaaئikatu malaa'igtuna ilaahay bay usujuuddaa sujuuddaa walxaal bay u sujuudaan laa ystakbiruun aanay ilaahay cibaadadiisa ka santahin yakhaafuuna way ka baqaan rabbahum bay ka baqaan min fawqihim xaal oo ahaaday korkooda waryaahe ilaahay fawqiyuu leeyahay rabbi waa kaa sarreeya marnaba haysadan rabihoostoodu ku jira inkaar baa kugu dhacaysa rabbigaanu caabudnaa baytilmiyadu kuma jiro min fawqihim xaal alla ka sarreeyo wayafcaluun way sameeyaan maa yuumaruuna waxa la farayo subxaanaka allahuma bixamdika